bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin وأصلي وأsلم عlى المبcuuثi رحmaة للعaalamiin وعlى آlih وصaxbih وsلم تسليima kaثيirا اllahuma cلمna ma ynfacuna وانfacna bma cلمtna اllahuma إna نsأlka الفقه في الdin rb اشhrح lii صdrي وysr lii أmrي wxlul cqدة min lisani yfqhu qwlي wuxuuhi muأlifku raximah اllahu taعaalى وأma اlqiyaasu qiyaaskii miya fahuwa asagu radd الfarci faracii oo loo celiyo weeye ila alasli asalkii bicillatin cillad sababteedna loogu celiyo cilladaasoo tajmacuhumaa kulminaysa faracii iyo asalkii wa huwa qiyaasku yanqasim wuxuu u qaybsamaa ila alaaati aqsaamin saddex qaybood qiyaasi cillatin qiyaaskii cilladda wa qiyaasi dalaalatin iyo qiyaaskii dalaalada wa qiyaasi shabahin iyo qiyaaskii shabaha fa qiyaasu lcilati qiyaaskii cilladu maa shay weeye kaanat alcillatu cilladu ay tahay fiihi dhexdiisa muujibatan mid waajibinaysa muujibatan mid keenaysa lilxukmi xukumkii wa qiyaasu dalaalati qiyaaskii dalaaladuna huwa asaw alistidlaalu in la daliishado weeye biaxadi nadiirayni labadii isku midka ahaa midkood loo deliishado cala alaakhari kii kale wa huwa asaguna an takuuna alcillatu cilladu inay ahaato weeye daallatan mid tusinaysa cala alxukmi xukumkii walaa takuuna ayna ahaanin muujibatan mid keenaysa lilxukmi xukumkii wa qiyaasu shabahi qiyaaskii shabahuna waxaa weeye huwa asagu alfarcu faracii weeye almutaradidu ee noqnoqonaya bayna aslayni laba asal dhexdooda oo fa yulxaqu kolkaa la haleeshiiyo biakarihimaa labadooda midka badan biakarihimaa shabahan midkoodii shabah badan bihi asaga la haleeshiiyo walaa yusaaru loo noqon maayo ilayhi asaga oo la ictimaadi maayo kan qiyaasu shabaha ah maca imkaani maa qablahu ayaday suurtagal tahay kuwa ka horeeya labadaa ka horeeya in la cuskado mubaayaha halkan mualifka wuxuu kaga hadlayaa qiyaaska qiyaaskuna waxa weeyaan waa daliilkii afraad ee adiladii muttafaq calayhiga adiladii ay fuqahadu ay ictimaadayeen ee isku waafaqsanaayeen koodii afraad weeye waayahay yani adilada muttafaq calayhiga cinda alusuuliyiin waa afar alkitaabu wasunnatu walijmacu walqiyaas kitaabkii iyo sunnadii ijmaacii horey baan oga soo hadallay qiyaaskana waa kii u dambeeyey waayahay qiyaasku inuu xujo yahay oo la cuskanayo axkaamta lagu sugayo waxaa qaba jumhuur اlculamaa culimmada badankood bal ee yani waxaaba la naqliyaaba in culimmadu isku waafaqsan yihiin khilaafka ay khilaafeen qoladan la yidhaahdo daahiriyada yani lama ictibaariyo oo waxba lagama soo qaado qolada daahiriyada oo iyo culamo yaroon badnayn ayaa qiyaaskii khilaafay marka yani khilaafkooda lama ictibaariyo ayuu waxay leeyihin waa danni waa malo waxaan e, qiyaas malu ku dhisan yahay axkaamtiina malo laguma saleeyo lakiin qowlkaasi qowl saxiixa ma aha maxaa yeelay ahbaar alaaxaadba e, danni bay faaidaynayan malay faaidaynayan sidayna soo dhaaftay isla markaa haddana axkaamtii waa lagu dhisaa waaya waxaa tusinaya qiyaasku inuu e, daliil yahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam iyo e, waxa weeye waxaa tusinaya aqwaashii asxaabta intaaba waa laga qaadanaya insha allahu tacala asagoo faahfaahsan adiladiisa waxay noogu imaan doontaa kutubta waaweyn hadduu alla waxba hadda sii hordhici mayno e, mualifku wuxuu kaga bilaabay tacriifka qiyaaska wuxuu yidhi raddu اlfarci ila اlasli bicilatin tajmacuhuma yani qiyaaska tacriifkiisu waxa weeye in e, faracii loo celiyo asalkii iyada e, oo laiskugu xidhayo farac iyo asalkii e, cilad kulminaysa labadooda markuu leeyahay faracii loo celiyo asalkii inteenna horta ay sheegin wuxuu oga jeeda radd alfarc ila alasli waa inaan fahanaa qiyaaska arkaantiisa markaasaan tacriifka mualifka fahmaynaa qiyaas wuxuu leeyahay afar rugni alfarcu wاlأصlu wاlxukmu wa alcila afartaa weeye alfarcu wاlasl wاlxukmu wاlcila faracu waa mas'aladan aan nas ku soo aroorin iyo ijmaac toona xukumkeedii marka aan baadhayno ean qiyaaska ku sugayno weeye farca waa masalada aan mansuuska ahayn ee nas ku soo aroorin isla markaana xukunkeedii aan raadinayno weeye aan qiyaaska ku sugayno asalkuna waa masaladan mansuuska ah ee ku soo arooray ayaa asalkii ah waxaa kaloo lagu tilmaamaa maqiis calayhi waa masaladii qiyaas qaadanayay kaa farcana waxaa lagu tilmaamaa maqiis maqiis baa la waa dee xukumkaa uu iska leeyahay ee asalku een u sugayno faraca xukumka uu asalku leeyahay faraca u sugayno weeye waayahay cilladuna waxaa weeye macnaha mushtaraga ah ee ka dhaxeeya asalka iyo faraca ama haddaan si kale u dhigno waa macnaha laga helayo asalka ee aan u soo tallaabinayno faraca faraciina macnaha waa laga helay macnahaas waa macnaha jamcinaya ee jaamic ah ee isku xidhaya asalkii iyo faracii haddaan tusaale soo qaadanno khamrigu waa xaaraan wey waxyaabaha alcoholka la alcoholka waxa weeyaan waa maandooriye weeye laakiin nasku wuxuu ku khamriga oo laga samayn jiray casiirka cinabka iyo wixii la midka ah haddaba alcoholkii wuxuu noqonayaa farac buu noqonayaa khamrigiina wuxuu noqonayaa asal cillada khamriga loo xaaraameeyey waxa weeye iskaar waa maandoorinimadaas yacni inay maandooriya tahay wey xukumkeeduna waa taxriim waay hadaba afartii rugniba halkan inoo yaallaan oo waa maxay waxa weeye asalkii wuu yaala oo waa khamriga farcina wuu inoo waa alcoholka ama alcohol maadada loo yaqaano cilladiina way noo taallaa waa iskaarkii labadaba waxa wey waa maandooriye waa isku mid xagga maandoorinimada ka siman xukumkuna waa taxriim haddaba maaddadan alcoholka waxaan haleeshinaynaa khamrigii ayaan haleeshinaynaa oon u celinaynaa faracan waxaan u celinaynaa asalkii xuumkiina waan ku haleeshinaynaa marka annagoo marka eh, xuumkuna waa maxay waa taxriim waxaan leenahay alcoholku waa xaaraan siduu khamrigu xaaraan u yahay bijaamici aliskaari fi kulli minhuma mid kasta waa muskir marka labadoodaba xaaraan ayay noqonayaan sida khamrigu xaaraan u yahay alcoholkuna xaaraan u noqonaya waka haddaba qiyaaska tusaale kale haddaan soo qaadanno nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu noo sheegayey ribadii ayaa wuxuu noo sheegay inay ribadu gasho afar shay oo matcuumaad ah oo ah burkii iyo shaciirkii iyo timirtii iyo milixdii nabig wxu ui sl alburu bilbur washacir bishacir wtamr btamr wlmilxu bilmilx sawaan bisawa iyo dembiyad waaya ehm, waxay eegeen culummadu marka afartaas waxa weeye waa macuum waa wax la cuno cidlada ka dhaxaysa waa macuum wax la cuno weeye haddaba beriiskii nabig alay slam muu inoo sheegay oo muusan dhihin beriiskii waxa weeyaan waa ribowiyaadkii iska ilaaliya oo culummadii marka beriiskii ayay uga qiyaas qaateen ehm, burki ama shaciirkii maxaa yeelay cilladii way ka dhaxaysa cillada yani loo diiday in waxa weeye la kala badiyo ashyaadii maطcuumaadka ahayd waxaa weeye waa aلطucm yani cilladai ribada ugu dareerayso cilaة الriba waxa weye aلطucm afartaa shay aan soo sheegna waa maطcuumaad waxyaaba la cuno wey beriiskuna waa maطcuum haddaba cilladii waa laga helay soo maaha marka waan uga qiyaas qaadanaynaa oo asna waxaan leenahay beriiskii waxa weyaan ribadii baa soo gelaysa waa ribowiyaat asna marka laisku iibinayo waa in shuruuddii ribowiyaadkii la ilaaliyaa oo inuu isku mid ahaada ila akhiri waa in taqaabudkii iyo waxa weeye eh, tamaatulkii iyo waxaasoo dhan la ilaaliya haddaba kaas weeye markuu mualifku leeyahy marka raddu lfarci farci in loo celiyo waa maqiiskii shaygii xukumka loo doonayey weeye ama masaladii bilaa xukum sharciga uusan maarata ka hadlin ama naska uusan ka hadlin ijmacan uusan ku soo aroorin weyn in loo celiyo ila alasli asalkii loo celiyo bimacnaha waxaa looga jeedaa in la siiyo xukumkii asalka xukumkii asalka in la siiyo weeye lala simo oo la maseeyo oo xagga xukumka laga maseeyo weeye ayadoo markaas la eegayo cilladaas kulmisay labadooda cilladaas kulmisay ayadoo laiskugu xidhayo weeye mualifku wuxuu noo tilmaamay markuu inoo sheegay tacriifkii qiyaaska in qiyaaskii saddex qaybood u qaybsamo iyaas اcila iyaas اdalaal waqiyaas اshabh mid kastana uu inoo tacriifiyey qiyaas اlciluhu waxa weeyaan buuri faqiyaas اlcilati ma kanat اlcilaة fiihi muujibaةa lilxukm qiyaas اlciluhu waa midka ay ciladiisu keensanayso xukumkii markuu ku leeyahay waa midka ay ciladu ay keensanayso xukumka wuxuu oga jeedaa ma haboono in xukumkii kadib maro ehm, yani ciladii faracayku kadib maro haddii la helo ciladii farac haddii laga helo xukumkiina waa in la helaa ma haboono iyada oo ciladii asalka laga helay faraca in xukumkii la waayo macquul ma ah ma soo gelayso haddaan tusaalo soo qaadano waxaa weeye eh, ilaahi subxaana wa tacala wuxuu uhi taqul lahumaa uffin macnaa labadaada waalid ha ku dhihin uf waxa weya kelima tadajur weyaan waa kahasho hah oo kale weyaan yani kelimadaas waa ta'afuf inaad waalidka u muujiso inaad amarkiisa aad dhibsanayso yuu ilahi subxana wa tacaala nahiye haddaba cillada loo nahiyey inuu waalidka aad uf dhahdo maxay tahay waxaa weeye aliidaa waalidkaa baad dhibaysaa waalidka markaad saa ku dhahdo wuu dhibsanayaa waayahay mas'alo kale oosan naski ka hadlin baa jirta oo ah in waalidkii loo gacan qaado darb alwaalidayn masaladaas kamuusan hadlin naskii laakiin ayadaaba ka sii mudan xukumka inay xaaraan noqoto masaladan uu nasku caddeeye ah uf in la dhaho waayo cilladii uu sharcigu u nahiyey ta'afufkii waa laga helay oo ahaa iidaagi dhibkii waa laga helay bal e ayadaaba kaga sii xeeldheer idaaga waalidka iyadaaba kaga sii xeldheerba in waalidkii loo gacan qaado marka darbulwaalidaynna wuxuu noqonayaa xaaraan maadaama ciladii laga helay weliba tana kaga sii awlaysan tahay sidaa darteed kan waxa lagu magacaabaa qiyaas alwla qiyaas alawla ayaa lagu magacaabaa haddaba macquul ma aha in la dhaho darbigani xaaraan ma aha waalidkii loo gacan qaado xaaraan ma aha iyadoo oon dhahayno isla markaas taafufkiiga waalidka uf aad dhahdo waa xaaraan in haddanaan dhahno eh, yani darbiga xaaraan maaha macquul ma aha caqliga ma gelayso iyadoo cilladii laga helay weliba kaga sii xog badanta cillada halka tanaaba ka sii mudan wey qiyaasu lawla ayaa lagu magacaaba culamada qaar baaba ka saaraya maxaan ku dhaha qiyaaska oo dhahaya waa mafhuumu muwaafaqa weeye macnaha xuumkan laga aamusay wuxuu waafaqayaa xuumkii lagu dhawaaqay ayuu waafaqayaa wuuna ka awlaysan yahay musaawin wuu noqon karaa waaya qiyaas dalaalahana mualifku wuxuu ku tacriifiyey alistidlaalu biaxad اnadirayni in laba shay oo isku mid ah mid loo deliishado cala alaakhari kii kale wa huwa isla markaana waxa weeye an takuuna alcillatu cillada inay ahaato daallatan cala alxukmi mid xukumkii tusinaysa walaa takuun inaysan noqonin muujibatan mid keenaysa lilxukmi xukumkii kana waa qiyaas dalaalo qiyaas dalaaluhu uu ka hooseeyaa qiyaasulcillihi oo macnaha mualifku halkan laba tacriif buu noogu tacriifiyey tacriif koowaad wuxuu in laba shay oo isku mid ah midkood loo daliishado kii kale laba shay oo isku midoo isshabbaha in loo daliishado midkood midkii kale maxaa yeelay nadiiru lxaqi xaq wa nadiiru lbaaili baail yani shayga xaqa ah shayga la midka ah waa xaq shayga baailka la mid ahana waa baail ehm, sababtan waxa weeye shareecadu laba shay oo mutamailiin ah ma kala geyso laba shay oo isku mid ah ma kala qaado laba shay oo muhtalifaynoo kala duwanna isuma keento hareecadu waa cadli bay ku dhisantah wixii isku mid ahaana isku xukun bay siisaa wixii kala duwanna waxa weye de way kala qaadaa xukunkiisa haddaan taa ogaano mualifku waxa kaloo ku tacriifiyey qiyaasudalaalihii an takuna alcilatu daalatan cala alxukm walaa takuna muujibatan lilxukm in macnaha cilladii ay xukunkii tusinaysa laakiin xukunkii aysan keenaynin waa u fiirso uu ka duwan yahay qiyaaskii hore qiyaas alcillaha qiyas alcillaha muxuu yidhi maa kaanat alcillatu fiihi muujibatan lilxukm yani xukunka way waajib macnaha way keenaysaa cilladu kana wuxuu yidhi cilladu xukunka ma keenaysa ee way tusinaysaa un bimacnaa haddaan si kala u dhigno waxa wey yani cilladan marmarka qaarkood waa laga yaabaa in laguu qabsado waa cilla mustanbata cila mustanbaa weyaan ama cillo lagu heshiiye maaha o laisku waafaqsanya maaha waa cillo istimbaad ku timaada ijtihaad wey oo culimmadu ay ku ijtihaadeen ka soo saareen naskii saa darteed qofkii waxaa laga yaaba in lagu khilaafo la dhaho saad u dhigta ma ahe waa sidaas oo lagu qabsadaba cillada ayaa dhici karta laakiin taa hore laiskuma qabsan karo taa hore qiyaasulcilla murani kama taagna ijmac ulculamaa culimadu isku waafaqsan yihiin in eh, waxa loo nahiyey eh, tafiifka waalidiinka inaad u fidhahdo inay iidaa tahay marka loo qiyaasaadanya darbigi kan laakiin iskuma waafaqsana waxoogaa waa isku qabsan karaa qiyaasu dalaalaha cilladiisa tusaale haddana soo qaadanno zakadu way ku waajibtaa qofka baaliqa ah ee qaangaadhka waaya haddii nisaab xoolahaas uu gaadho ilmihii sabigaa haddaba in qaangaadhka ahayn hadduu xoolo leeyahay oo xoolahaasna nisaab ay gaadhaan sakadii ma ku waajibaysaa culamo badan waxay qabaan jumhuur culamaa culamada waxay badan yihin inay iskadhig waajibiyay sida imaam shaafici uu qababa iyo keyrkii waayahay cilladu waa maxay waxaa looga qiyaas qaatay yani inay zekada ku waajibayso fii maali sabii qofkii qaangaarka ahaa inay xoolihii zekada ku waajibayso cillada jamcisana waa maxay mid kasta waa maal naami bay waa maal kobcaya ama shanigiisa ama arrinkiisuya inuu kobco oo uu ziyaado qofkii baaliga ahaa sida xoolihiisii sakada ugu waajibaysa iyo ilmihii yaraana xoolihiisii sakada ugu waajibaysa mid kasta waa maalu naami waa maal kubcaya hadduu ilmahan xoole leeyahay maalan nool maalan ari leeyahay ilmaha yarka arigaas u dhaldhalaya u kabcaya haddii xoolo kale uu leeyahay xoolahaasi wuu ziyaadaya waaya sida qofka weynba xoolihiisa ugu ziyaadaya marka waa la sakaynaya sida xoolaha qofka qaangaarka looga sakaynaya ilmihii yaraa xoolihiisii laga sakaynaya waad aragtaan haddaba meeshan waxaa yaala qiyaas qiyaaskani waa qiyaasu dalaala qiyaascil ma ah iskuma waafaqsano imaam abu xaniifa ayaa khilaafo yidhi ilmaha yarka ah xoolihiisa sakada ku waajibi mayso wuxuu uga qiyaas qaatay xajka iyo axkaamtii kale wuxuu ilmaha yarka ah ku waajibaya waa maya asagoo xoolaha haysta xajka ku waajibaya waa maya haddaba sakadiina waa u sakadana xoolihiis ku waajibi Ehm, sida axkaamta kaleba salaadeen u waajibaynin soonka una u waajibaynin iyona sakadiina xoolihiisa u waajibaynin marka waa artaa in laisu khilaafsan yahay waa qiyaas dalaala ah kani quwadiisu ma gaadhsiisano kaa hore ehm, ma gaadhsiisano waaya waana qiyaaska siduu u badan yahay waa noocan qiyaaska fuqahadu isticmaalaha noocan dambe qiyaaso dalaalahan ayuu u badan yahay waaya tacriif kaleoo waxaa jira ehm, kan uu mu'alifku sheegay ka waadixsan culammada usuuliyiintana u badan yihiin oo ahaa inuu qiyaasu dalaalah u yahay aljamcu bayn اlasl wاlfarci bidaliil cila in eh, lagu kulmiyo asalkii iyo faracii daliilkii cillada lakiin cillada laftirkeeda aan lagu jamcinin sida maalan oo kale yani shay urkii khamriga o kale laga helay in la dhaho shaygani waa xaaraan maadaama urkii khamriga uu leeyahay shaygani ama casiirkani ama sharaabkani urkii khamriga ayuu leeyahay sidaa darteed xukunkii khamrigaan siinayna wuxuu noqonayaa qiyaasu dalaala waxaan hadda ictibaanay dliilkii cilada cilada dliilkeedii ayaan ictibaanay ee ciladii laftarkeedii baanan ictibaanin maxaa yl raaixadu ma aha ciladii laftarkeedii ma aha laakiin waxay tusinaysaa oon iskaarkii bay tusinaysaa yani waxaan marka muskir yahay ur buu kaasina waxaa weeye waa qiyaasu addalaala intaasoo ka faahfaahsan insha allah taala mualifka kollega kitaabkiisu iska kooban yahay ayuu noogu imaan doonaa kutubta ka siiye insha allah taala ka ballaaran oo aan ku fahmi doonaa in sha allah iyaashabahina waxa weyaan bu hi alfarcu lmutaradidu bayna aslayn fayulxaqu biakarihima shabahan bih waa faracan u dhaxeeya laba asal laba asal buu ku noqnoqonaya laba shay oo asal ah ayuu u dhaxeeyaa isla markaas waxaan haleeshiinaynaa midku kolba u shabah badan midka ugu dhow ayaan haleeshiinaynaa qiyaasu shabahan haddii aan tusaale usoo waxa weeye maalan addoonka innaga ada xilligeen addooma ma jiraan lakin waaba hor way jiri jireen addoommahaas addoonka culimadu way isu khilaaftay waxaa la heleeshiinayaa xoolaha mise waxaa la heleeshiinayaa xorka yacnii laba asal buu udhexeeya dhinac markaad ka eegto waa eh, qof bini aadan ah oo mukallaf ah oo dee salaaddii laga rabo oo soonkii laga rabo oo waxa weyaan dhinac markaad ka eegto dee waxa weeyaan waa qofka mukallafka ah ee biniaadanka waaya isla markaana haddii uu eh, xaaraan sameeyo waa la ciqaabaya wahaakada wuu guursanayaa wuu furi karaa gabadhii uu guursaday awaamirta sharciga ayaa ku laazimaysa marka dhinaca xorkii buu ka shabahaa dhinac kalena xoolihii buu ka shabahaa oo ama bahiimadii yani xoolihii noolaa ayuu shabahaa oo waa la iibin kara waa la hibayn karaa waa la dhaxli karaa waa la rahmi karaa yani xagga markaad ka eegtana waa xoolo wax la kala iibsanayo oo lakala isa siinayo oo la kala dhaxlayo waa xoolo dee yani nafleydaas ama ariga ama geela ama loodaasu shabaha markaad dhankaa ka eegtana waaya haddaba isaga markii la dilo ma mag baa waajibaysa mise qiimihiisii baa waajibaya midkeen haleeshiinaynaa ma waxaan haleeshiinaynaa agga magtiisa waxaan ka haleeshiinaynaa xorkii oo waxaan leenahay mag baa ku waajibaysa haddii nin addoona la dilo boqol halaad baa waajibaya mise xoolihii baan haleeshiinaynaa oo waxaan dhahaynaa waxaa weeye qiimihii maa la rabaa hadda neef haddii lagaa dilo oo gaari kaa jira maalan de qiimihiisii umaa leedaha neefka intuu qiimaha suuqa ka jooga sayladda ka jooga ayuu baa lagu siinaya marka addoonkiina waxaan leenahay wuxuu shabbahaa yani neefkii buu shabbahaa oo waxa wey qiimihiisii un baan waajibaya intuu doono qiimaha gaaro ama ha ka yaraado magti ama ha ka bato magti culammada markaas arrinkaas waxay ku salaysay waa qiyaas shabah labada asal buu shabahaa xoolihii iyo waxa weeye iyo xorkii buu shabahaa marka fa yulxaqu biakarihima shabahan midku ushii shabah badan yahay oo shabahiisu u dhow yahay ayaa la haleeshiinaya oo waa keen waa xoolaha xooluhu usii dhow yahay eegto dee qof xor ah lama kala iibsado lamana maxaanku dhahaye dhaxlo lamana hibeeyo dee markaad ka eegto waxa weeyaan wuxuu u dhowyaha xoolihii de xoolaha intaasba xoolahii lagu sameeyaa waa kala dhaxlaa oo waa iibsadaa de marka eh, tani waa xaq ilaahay salaadda ku waajibaysa soonka waa xaq ilahay laakiin xagga macaamilka marka laga eego waa xoolo waa xoolo mar haddii la kala iibsanayo marka haddii la dilo addoonkii qiimihiisi baa waajibay ee ku waajibayso maktii la kala qaadan mahaye qolka halaade addoonkaas qiimihiis inteeba ahaa maa la dhihi qiimihiis maa la bixi intuu doono qiimaha ha noqdo marka kaasna waxay lahdaa qiyaasu shabah mualifku qiyaas shabah wuxuu yidhi loo noqon mahayo qiyaas shabaha ilaa yani in labadii kale ay suurageli waayaan mooyaane haddii qiyaasulcilihii iyo qiyaasudalaalihii noo suuroy waayo omaan qiyaas shabah qaadanayna macnaha uu ka hooseya uu ka daciisan yahay wama alqiyaasu qiyaaskii miya fahuwa asagu radulfarci faracii loo celiyo weyla alasli asalkii loo celiyo bicilatin bisababi cilatin cilad sababteedna loogu celiyo bacdaa ku jirta cilla waa ba sababiya ciladaasoo tajmacuhumaa kulminaysa faraciyo asalkii wahuwa qiyaasku yanqasimu wuxuu u qaybsamaya ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood qiyaasi cilatin qiyaasulcillo iyo wa qiyaasi dalaalatin iyo qiyaasu dalaalo wa qiyaasi shabahin iyo qiyaasu shabah ayuu u qaybsamaa saddexdaas fa qiyaasulcilati qiyaasulciliya haddaba waxaa weeye maa kaanat alcilatu waa waxa ay ciladu fiihi dhexdiisa ay tahay muujibatan mid keensanaysa lilxukmi xukumkii ayay keensanaysaa wa qiyaasu dalaalati qiyaasu dalaalihina huwa asagoo alistidlaalu in la deliishado weeye oo la xujaysto biaxadi nadiirayni labada shabaha ama isku eg midkood cala alaakhari kii kale loo deliishado loo xujaysto wa huwa asaguna an takuuna alcillatu cilladu inay tahay weeye daallatan mid tusinaysa cala alxukmi xukumkii walaa takuuna ayna ahaanin muujibatan mid keensanaysa lilxukmi xukumkii wa qiyaasu shabhi qiyaasuushabhiina huwa asagu alfarcu farci weeye almutaradidu ee noqnoqonaya bayna aslayn laba asal dhexdooda oo fa yulxaqu kolkaa waxaa la haleeshiinaya biaarihima midkoodii badan labadooda biaarihima shabahan midkoodii shabah badan ama u ekaansho badan bihi farcaas labada asal midkoodii u dhow ama u eg ama oogu eg faraca ayaa la haleeshiinayaa waa sida hadda addoonkii aan soo tilmaanay labada asal buu udhexeeyaa inuu yahay xor iyo maal labadaasuu unoqnoqonayaa adoonkii oo labadaas asal ayuu udhexeeyaa marka markii aan eegno wuxuu u sii shabah badan yahay maalkii saa darteed maalkii ayaan ku haleeshiinay agga xagga magtiisa eh, ama waxa laga qaadanaya markii la dilo waaya walaa yusaaru loo noqon maayo ilayhi waxaadahdaa qiyaasu shabahi maca imkaani maa qablahu ayadoo wixii ka horreeyey uu suurtagal yahay macnaha iyadoo qiyaasul cillihi ama qiyaasu dalaalihii uu noo suuroobayo u noqon mayno qiyaasu alshabah wa min shardi alfaraci faraca shardigiisa waxaa ka mida an yakuuna inuu ahaado munaasiban mid munaasib u ah lilasli asalkii wa min shardi alasli asalka shardigiisana haabitan mid ku sugan bidaliilin daliil muttafaqin calayhi oo laysku waafaqayo bayna alkhasmayni labadii qof ee waxaa weeye masalada isku haystay ama iska soo horjeeday min shari cilati cilada shardigeedana waxaa ka mid ah an tatarida inay ku socoto ay ku dareerto ay ku daa'imto fii macluulaatihaa axkaamtii ay gelaysay ee lagu cilaynaya aysan buraynin lafdan xagga lafdigana aysan ku buraynin walaa macnan xagga macnaha toona aysan markaa ciladii aysan buraynin min shari اlxukmi xukumka shardigiisana waxaa ka mid ah an yakuuna inuu ahaado mila اlcilati cilada oo kale fanafyi xagga waxa wey nafyiga iyo wاlihbaati xagga sugidda wlcilatu ciladuna hiya iyado aljanibatu tii keenaysa weeye lilxukmi xukumka wاlxukm xukumkiina huwa asago almajluubu kii loo keenay weeye soo jiidsailciladaysoo jiidsaweyladalasoo jiidahalkan wuxuu malif ku tilmaamaya shuruudii qiyaaska waxaan soo tilmaamnay inuu qiyaasku leeyahay afar rukni farac asal xugum iyo cillo mid kastana shuruud buu leeyahay shuruuddii mualif halkan muunu ku wada sheegine mid kasta hal shardi unbuu usoo qaatay maxaa yeele kitaabkiisana waa kitaab mukhtasar oo kooban ee inuu istiifaaq ku sameeyo shuruuddoo idin muusan ugu talagelin mualifku laakiin kutubta insha allahu tacaala ee ka faahfaahsankan ee aan qaadan doono ayaa insha allahu tacala inoogu imaan doontaa shuruudda qiyaasko dhammaystiran haddaba faracii shuruud buu leeyahay asalkiina shuruud buu leeyahay waxaa weeye xukumkiina shuruud buu leeyahay cilladiina shuruud bay leedahay shuruuddii faraca waxaa ka mid huu yidhi in faracii uu munaasib u yahay wamin shardi alfarci an yakuuna munaasiban lilasl faracu shuruuddiisa waxaa ka mid ah in uu munaasab u noqdo asalkii asalkii inuu munaasab u noqdo ayaa shuruuddii faraca kamid ah markuu ku leeyahay faracu waa inuu munaasab u noqdaa asalka wuxuu oga jeedaa mu'alifku cillada xukumku waa in ay ahaato wasfi munaasab u ah asalkii iyo farci labadaba asalkii iyo farci labadaba munaasab ah waa inay ahaato tusaale haddaan soo qaadana iskaarka iskaarku waxa wey waa maandoo yani xaaladan uu maandooryuhu leeyahay weyaan ee muskirnimadiisa ama maandoorinimadiisa weyaan kownuhu muskiran u yahay shay maandoori ah marka wasfigaas wuxuu munaasib u yahay khamriga in la xaaraamay maadaama caqliga waxyeelo u geysanayo dee marka in la xaaraameeyo waa dow waa wasfi haddaba munaasab oo ah asalkii oo ahaa khamrigii aan laga qiyaas qaadanayn faraci aan maqiiska ahaa en asna aan wax ka qiyaasanayno ee qiyaastii loo samaynayo asna munaasab uu yahay haddii maalan uu yahay nabiidkii ama uu yahayba alkoxoolkii alkoxoolka ama nabiidka nabiidka waxaa weeye waa sharaabkan eh, yani waxaa weeyaan eh, ah, maxaan ku dhahay maandooriyaha ah ee khamriga shabaha weyn waxaa laga sameeyaa timirta ama cinabka markii uu abuur kiciyo abuurkaa soo tuuro waxaa la dhahaa khamri intuusan laakiin uusan abuurkaa soo tuurin waxaa la dhahaa nabiid lakiin culamada hore isku khilaafto nabiidku ma xaaraan ba mise xaaraan maaha xanafiyadoo kale waxay leeyihiin nabiidku xaaraan ma intiisa yar xaaraan ma intiisa badan baa xaaraanah hadduu maan dooriyo qofkii wax badan ka cabo kaxiiso ay doorsoonto ayuunbuu xaaraan noqonaya laakiin culamada dhan inta kale waxay leeyihin culamada kale nabiidku waa xaaraan waa muskir maadaama muskir yahayna waxa weyaan ma askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam marka waa khamrigii buu la marka nabiidkaas amaba eh, alcoholkaas wuxuu yani cilladii laga helayey eh, asalka waa laga helay oo ah iskaarkii marka cilladaasi labadaba munaasib in loo xaaraameeyo maadaama waxaan imaandooni u yahay in la xaaraameeyo hadda waa shay munaasib asalkiiyo farciiba cilladii waxa weeye munaasib ayay u tahay waaya tusaale kale haddaan soo qaadano nabig wuxu uhi alayhi salatu wasalam laa yaqdi alqaadi bayna tnayn wahuwa adbaan qaadigu laba yuusan kala xukumin asagoo cadhaysan laa yaqdi alqaadi bayna tnayn wahuwa hadbaan macnaha qaadiguusan dad kala xukumin asagoo cadhaysan cilladu waa maxay nabiga alay slam u nahiyey qaadigu inuu dadka kala xukumo isaga oo markaa xaalad cadho ku sugan cilladu waxaa weeye fikirkiisii ayaa tashwiish ku furanyahay maadaama qofkani uu cariisan yahay de caadi maa xaalad caadia kuma jiro waxaa laga yaaba inuusan xukumkii ka fiirsan xukumkii iska rido asagoon ka fiirsan oo yani qadiyadii ama kiiskii aan rogrogin oo xaqiisii aan marin saa awgeed baa la yidhi waxba ha kala xukumay inta caradu kaa degaysad ka qaboobayso waxba dadka kala xukumin baa la yidhi xaalaadka carada la midka ah ee qofka dihnigiisu usan caadi ahayn ayaa looga qiyaas qaatay sida maalan oo kale qofkii in uu maaragtay eh, kaadi daran ay hayso oo kaadiu isku celinayo qaadigii maalan ama uu aad u gaajaysan yahay oo gaajo daran uu dareemayo ama uu xanuunsan yahay ama mahmuun yahay murugaysan yahay ama lullo iyo hurdo badan ay hayso hurdada iska celcelinayo de xaaladaasi caradii baa laba qiyaas qaatay la yidhi culufuqaadu waxay dhaheen qaadiguusa waxba kala xukumin sababtu waa ah maxay dee laga helay asalka oo ahayd tashwiishulfikr fikirkiisa qofki inuusan caadi ahayn oo tashwiishkufriga ayaa kana laga helay marka qaadigu xaalaadkaas waxba yuusan kala xukumimayn waa makruuh inuu xukum rido xaaladaas waayahay haddaba markaad u fiirsato ciladaasi asalkii farci labada munaasiba u tahay oo waxa wey tashwiishulfikr in fikirkii qaadiga uusan caadi ahayn oo tashwiish ku furan yahay in loo diido xaaladaas inuu wax kala xukumo waa munaasab asalkii iyo faraciiba munaasab bay u tahay kaasi waa shardigii farac hardiga asalkan wuxuu ihi wa min shardi اlasli asalka shardigiisana waxaa ka mid ah an yakuuna haabitan bidaliili muttafaqin calayhi bayna alkhasmayn inuu ku sugan yahay asalkii daliil ee isku waafaqsan yihiin labadii qof ee maxaan ku dhahay doodu ka dhaxaysay labadii qof ee masalada isku haystay ee iska soo horjeeday daliil ay ku heshiiyeen oo isku waafaqsan yihiin waa inuu asalkii ku sugan yahay taas macnaheedu waxaa weeye haddii laba qof ay masale isku hayaan oo midi eh, qiyaas uu isticmaalo masaladan maqiis calayhiga ah ee uga qiyaas qaadanayo ee asalkii ah waa in daliilkeedu ku sugan yahay daliil ay isku waafaqsan yihiin labadan qof ee ishaya waa in asalkaas uu ku waafaqsan yahay qofkan eh, khasmiga ah kasoo horjeeda hadduu ku khilaafsan yahay dee markaasi qiyaaska ma sugnaanayo waa yahay oo macnaha daliilka isku waafaqaya waxaa ka mid a naski ama ijmaaci wixii la midka ah waaya waxaa saa loo leeyahay waxaa la diidan yahay inuu qofkii khasmiga ahaa oo asalkii diidaba u dhaho asalkan aad u qiyaas qaadanaysaba anu kuguma waafaqsanin horta waxaan leedahay waan u qiyaas qaadanaya asalkan laftirkiisana kugu waafaqsanin xukunkiisa maxaabaad uga qiyaas qaadanta marka taasina waxay noqonaysaa markaa in eh, doodii ay sii baahdo oo masaladii laga baxo maalan haddii xambaligii uu dhaho jild lmaytati najis yani haraga maytadu waxa waa nijaas oo markaa eh, magdin kuma daahir noqonayo baktiga haragiisu waa nijaas oo magdintii kuma daahir noqonayo sida haraga eyga oo kale macnaha waxa uga qiyaas qaadanaya haragii maytada haragii eyga haraga eyguna waa nijaas baktiguna haragiisuna waa nijaas oo haddii la magdiyo ma daahir noqonayo ayuu yidhi qofkii xambaliga ilaha xambaliga wuxuu qabaa haraga baktigu inuusan sinaba ku daahiroobin xataa haddii la mabtiyo marka xanafigii eh, ayaa wuxuu leeyay laa usallim xukma alasl asalkana looga qiyaas qaadanaysa ma waafaqsaniba oo ahaa yani haragan eyga inuusan magdintii ku daahir noqonayn kuuma waafaqsanin bal eh, haddii haraga eyga la magdiyo daahir buu noqonaya ila xanafigu saasu qabaa marka asalkiis marka laskuma waafaqsan marka eh, waa in horta asalka laisku waafaqo waa haddii yani qofkani qof kale ishayaan oo markaa qiyaasku isticmaalaya laakiin haddaysan qof kale ishaynin asagu uu maslada sugayo markaa hadee daliilka asagu qabo ayuunbuu ku sugi karaa asalki yani ilan qof kasoo horjeeda markaa ma jira ku haysta masaladii waaya daliil uu qofkan qaaiska uu qabo qiyaaska samaynaya ayuunbuu markaa daliishanayaa kaasina waa shardiga asalka shardiga cillada waxa weeye wa min shar اlcilati an tatarida inay ku dareerto oo macnaha ay ku joogtowdo oo ay ku socoto fii macluulaatiha macnaha axkaamtii lagu cileeyey inay ku socoto macnaha waxaa uga jeedaa in cilladu ahaato cilla mutarida macnaha meel kasta oo cilladii laga helo waa in xukumkii la helaa haddii cilladii la waayana waa in xukumkii la waayaa saasa laga jeedaa iraadka mar kastoo cilladii suuro laga helo waa in xukumkii la helaa sida maalan iskaarka oo kale iskaarku waa cillo soo maaha aan khamriga u xaaraamayn meel kastoo iskaarkaa laga helo waa in xukumkii taxriimka la helaa waa in xukumkii taxriimka la helaa sharaab kasta oo muskil oo maandooriye ah waa inuu xaaraan noqdaa noocu doonaba ahaado wixii doona laga samayn haddii laakiin sharaab aan aragno eh, maandooriye ah oo haddana aan la xaaraamaynayn oo le waa iska bannaanka kaas markaas ciladaasi ma noqonayso cillo muarid ah waxay noqonaysaa cillo muntaida ah. marka yani kulamaa wujidat alcilatu wujida alxukm mar kastoo cilada hela waa in xukumkii la helaa waa kanuu mualifku leeyay falaa tantaqidu lafdan wa macnan macnaha wuxuu uga jeedaa waa inaysan ciladaas burin ayuu uga jeeda lafdan wa macnan yani eh, shuraaxdu way ku wareereen oo lafdan wa macnan xagga lafdigana inayna burin xagga macnaha inayna burin yani waxaan ognahay qiyaasku cillada wuxuu ku saabsan macnaha ee lafdiga kuma saabsano lafdiga kuma xidhno marka mu'alifka waxaa ku falleed baa layidhi dhaho falaa tantaqida macnan ama falaa tantaqid keliya iska dhaho inaysan burin marka lafdan wa macnan looma baahnayn yani tashwiish bay keenaysaa lafdigan muxuu uga mar waxaa jirta intuu lafdigu buro macnihii uu baaqi ahaanayo ama macnihii uu buro lafdigu baaqi ahaanayo yani haddii mar macnihii uu buro waxa weeye lafdigina meeshuu ka baxaya way israacayaan marka marka looma baahno in la dhaho falaa tantaqida lafdan wa macnaa maxaa yeel cilladu waa macno waaya shardiga xukumkana waxaa weeye wa min shardi اlxukmi an yakuuna mila alcillati fi اlnafyi wاlإhbaat waa in xukumkii uu ahaado cillada oo kale waa inuu cilladii uu shabahaa oo cilladii uu maarata ku raacaa xagga nafyiga iyo ihbaatka macnaha waxaa looga jeedaa cillada iyo eh, xukumku waa inay wada socdaan xagga jiritaanka xagga wujuudka iyo cadamkaba saas loga jeeda agga wujuudka iyo cadamkaba oo bimacnaa haddii cilladii la helo in xukumkii la helayo haddii eh, cilladii la waayo xukumkii la waayo waa halkan ay culummadu dhahaan alxukm yaduuru maca cilatii wujuudan wacadama xukumku wuxuu la wareegaa cilladiisa xagga jiritaanka iyo xagga waayitaanka labadaba oo mar kasta oo cilladii la helo xukumkiina waa la helayaa mar kasta oo cilladii la waayo xukumkiina waa la waayayaa sidaa wey waa sida iskaarkii oo kale meel kasta oo iskaarkii laga helo sharaab kasta oo laga helo waxa weyaan wuxuu noqonayaa sharaabkaasi xaaraan buu noqonaya wax kastoo maandooniya xaaraan buu noqonaya cilladii meel kastoo laga helo xukumkii baa la soconaya waa taxriim ah haddii cilladii la waayo sharaabkii laga waayana oo maandooninimadii laga waayana dee marka xalaal buu noqonaya tusaale ahaan casiirka cinabka casiirka cidabka asal ahaan waa xalaal hadduusan muskir ahayn waa la cabbi karaa laakiin haddii maalmo la khamiiriyo la daboolo waxa weeye waxaa ku dhalanaya yani iskaar wuxuu noqonaya maandooriyu isku bedelaya maandoori ayuu noqonaya xaaladdii hore lama helin ah iskaarka soo maha xalaal buu ahaa markii uu muskir noqdayna xuunkii iskaarka cilladii iskaarka maadama laga hel xuunkii baa la soconaya oo ah inuu xaaraan noqonayo haddana hadduu khaloobo intii meel la dhigo uu khal noqdo iskaarkiiba ka bao halkan caadigan de cuntada lagu daro uu noqdo dee markaan wuxuu noqonaya maxay mubaaxun xalaal buu noqonaya bal duu inta xaalada casiirkii maray marka hore wuxuu ahaa casiir caadi oo la cabeeyo xalaal buu ahaa maadaama muskil uusan ahayn xalaal buu ahaa cilladii baa iskaarka xalaal buu noqday xaaraan ma noqonay markaa haddana xoogaa kadib wuxuu isku bedelay markii la khamiiriyey muskir maandooniyuu noqday waxaa la helay cilladii xukumka oo ah taxriim haddana muddaal iska daayo waxaa ka baxay iskaarkii oo wuxuu noqday khal buu noqday khal buu noqday halka waxaa la had iyo jeer wuxuu soo maraa khamri intuusan khal noqon waa inu khamri noqda marka hore kadib buu khal isku bedelaa waxa weeye wuxuu noqonayaa markaas xalaal buu noqonayaa maadaama cilladii iskaarka la waayey warka alxukmu yaduuru maca cilatii wujuudan wacadam waa saas macnaheeda ciladu waa tan soo jiiduuda xukumka oo xukumka keenaysa aljaalibaةu lilxukma tan xukumka keenaysa weeyaan buuri macnaha eh, wuxuu uga jeedaa mualifku eh, xukumkii ayay noo tacriifinaysaa oo na tusaysaa buu uga jeedaaye eh, wax xukumka keenaya waa ilahi subxaana wa tacaala ilahay baa xukumka keena oo xukumka xukumee ciladu wax ma xukumto iyado ehm, alxaakim huwa allah Ehm, halkan uu leeyay walxukmu huwa almajluub yani xukumku almajluub lilcilla waa kan cilladu ay keenayso macnaha cilladii baana tusinaysa oo waxa weeye eh, eh, keensanaysa inuu xaaraan yahay ama inuu xalaal yahay xukumka de ka dhalanaya waad garanaysaa cilladoo ama waa taxriim ama waa taxliil waxan inuu xalaal yahay ama inuu xaaraan yahay ama inuu waajib yahay axkaamtii dee shanta ah, ayaa ka dhalanaysa waaya min shard farci farca shardigiisa waxaa ka mida ah an yakuuna inuu ahaado munaasiban mid munaasib u ah lilasli asalkii wa min shard اlasli asalka shuruuddiisana waxaa ka mida ah an yakuuna inuu ahaado haabitan mid ku sugan bidaliilin daliil muttafaqin calayhi ay isku waafaqsan yihiin bayna alkhasmayni labadii qof ishayey ama iska soo horjeeday inay isku waafaqsan yihiin daliil isku waafaqsan yihin inuu ku sugan yahay asalkii wa min shard alcilati cillada shuruuddeedana waxaa ka mida ah an tatarida inay ku dareerto ay ku socoto fii macluulaati axkaamtii lagu celeeyey oo falaa tantaqidu kolkaaysan burin lafdan xagga lafdiga iyo walaa macnan xagga macnaha toona wa min shardi alxukmi xukumka shuruudiisa ka mid ah an yakuuna inuu ahaado mila alcillati cillada oo kale fi nafyi xagga diidmada iyo walihbaati sugitaanka walcillatu cilladuna hiya iyado aljaalibatu tii soo jiidaysa weeye ama keenaysa lilxukmi xukumkii walxukmu xukumkiina huwa asagu almajluubu kii loo keenayey weeye ama keensanaysay bilcilati cilladu ay keensanaysa soo jiidaysa weeye wallah aclam wsal allah wslm cla nabiyina mxamed